isiiya sharaf ciheeda hohoyaday afimahadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikh waxaa ku aasaasan tahay sidii ka bisha disembar sanada laba saddex labaatan qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamida ah tobanaan kun oo ruux oo si khasaba ay yuhuudda uga barakicinayaan deegaano kamida mid haza ah xilli hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegtay in haza isku badashay meel marka la eego aada u dhibaateysan sidoo kalena meydadku ay wadooyinka daadsiin xilli duqeymaha yuhuuddu ay halkooda ka socdaan wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha ayaan soo qaadan doonaa in ka badan afartan ruuxna waxay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay ee qeybo ka mid a ah dalka liberia yana waan soo qaadan doonaa hay-adda amnesty international iyana waxay ku eedeysay hindiya inay weerartay xubno warbaahina ah oo markaa loo adeegsaday marka la eego dagaal dhanka aaladda teknolojiyadda waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhageysan doontaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo faray ciidamada militariga inay u garoobaan dagaal iyana waan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtadaha ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k Buenas noches. mugdigii habeen heystii ismoosiis ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta muuse ismaaciil qalinle iyo sidoo kale faadan cabdulaahi kaahin maandeeq ereyada heestan waxaasi kale abwaan maxamed cumar huriyo waxay ahayd dahfurka barnaamijka kulanka k maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday ulmadu ka digriye cawiya subahu

waa qeyb kale oo kamid a ah barnaamijyadii aynu idinkuusoo gudbinayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay marka la eego gudaha soomaaliya iyo caalamkaba waxaad soo maqasheen barnaamijyo taxanaha oo ilaa sideed qeyb gaaraya kuwaasi oo aad ku maqasheen eh, markaasi dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay soomaaliya sanadkasii dhammaanaya markana waa markii dunida kale iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhacay iyo isbedeladii dhacay waxaana markaa qaybtan la diyaaraa waryaheena xasan maxamed aweys kulanti wacan dhegaystayaal haddii aynu fiirino dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay qaybtan waxaynu ku eegi doonaa lixda bil ee ugu horeeya januari febraayo maarso abriil may iyo juun dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dunida ka dhacay waxa ay u badnaayeen dhulgariiryo iyo sidoo kale daadad xoogan oo waddamada qaarkooda ku habsaday waxa ay ku dhammaanaysaa dagaalka duufaanul aqsa loogu magacdara ee u dhexeeya israa'iil iyo sidoo kale xamaasa haddii aynu fiirino kowdii janwari dowladda korwaadka ayaa waxa ay bilowday in ay lacagaha yuroda si aad ah ay ugu tiirsanaato iyadoo ku biirtay hay-adda shigaanga lula da silva madaxweynaha dalka brazil waxaa lagu dhaariyey dastuurka wadankaasi inuu noqdo madaxweynaha wadankaasi brazil lixdii janwari waxaa la ambaqaaday qaybtii shan iyo labaatanaad ee koobka kubadda cagta ee khariijka waxaana lagu qabtay magaalada albasra ee koonfurta waddanka ciraaqa lixdii januari haddii aynu fiirino koox aad u caraysan ayaa waxa ay hareereeyeen koongareeska iyo maxkamadda federaalka ee sare ee dalkaasi baraasiil waxaana ay ka soo horjeedeen natiijooyinkii ka soo baxay doorashada madaxtinimo tobankii janwari ee dhulgariir aad u xoogan cabirkiisu ahaa toddoba dhibic cabirka dhulgariirada erektarka ayaa waxa uu ku dhuftay xeebaha jasiiradaha tunimbar ee wadanka induneisiya shan iyo tobankii janwari diirad yar ayaa waxa ay ku burburtay magaalada boqara ee dalka nebol lixdan iyo sideed qof ugu yaraan ayaana ku geeriyootay labaatankii januari baarlamaanka trinad oo tobago waxa ay doorteen gudoomiyihii hore ee aqalka odayaasha noqotayna wasiirad iyo qaran christian kangalo in ay noqoto madaxweynaha wadankaasi aqlabiyadana afartan iyo sideed coda labaatankii janwari waa koob labaatankii january ra wasaaraha new zealand jasina odern waxa ay shaaca ka qaaday istiqaaladeedii waxaana bedelay chris hebnekes sidoo kale isla koob labaatankii janwari labayo toban qof ugeeraan ayaa la dilay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaasa toogasho ahayd oo ka dhacday goob lagu magacaabo monteneberg ee dalkaasi maraykanka januari qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay weerar ay koox falaaga ah oo dalka jamhuuriyadda koongoda dimuqraadiga ay ka geysteen meelo ka mid ah meelaha dadka rayidka ay ku nool yihiin kii janwari toban qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay oo qof haweyne ay ku jirtay tobaniyeen kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ciidamada israa'il si xoog ay ku galeen magaalooyinka jiniin iyo kuwa kale ee daanta galbeed soddonkii bishii januari in ka badan boqol qof ayaa ku geeriyootay in ka badan laba boqol oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin oo ka dhacay gudaha masjidka magaalada bishawar ee wadanka bakistan saddexdii bishii februari dalka jili waxa uu soo rogay xaalad deg deg ah maadaama dab xoogan oo xilligaasi uu ka kacayay keemaha wadankaasi jili waxaana uu baabiyey ilaa iyo dhulbeereed sideed kun hektara ku fadhiya ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa ku geeriyootay kun iyo boqol kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray haddii aynu fiirino afartii februari xiriirkii maraykanka ee jina ayaa waxaa kala soo dhexgalay amaban uu noqday mid cirka isku sii shariira kadib markii waxyaabo u muuqday buufino lagu soo daayay hawada waddankaasi maraykanka dhabta ah oo ay dowladda maraykanka ay ku sheegtay in ay ahayd mid basaasnimoa lixdii februari in ka badan konton kun oo qof ayaa geeriyootay sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray laba dhulgariiro aad u xoogana ah oo cabirkoodu ahaa cabirka dhulgariirada ee raftarka oo ku dhuftay turkiga ilaa iyo siiriyana gaaray koobiilabaatankii februari madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu isaga baxay heshiiskii yareynta hubka nukliyeerka ay dowladda maraykanka ay la galeen labaiyolabaatankii februari koobiyo toban qof oo falastiiniyiina ah ayaa geeriyootay boqol iyo kala dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii ciidamada israa'il ay si xooga ku galeen magaalada nabolis ee deegaanada falastiiniyiinta haddii aynu fiirino shan iyo labaatankii februari bola tinibo ayaa waxa uu ku guulisay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka nigeria codad dhanna boqolkiiba waxaana ay bilaabanaysay xilligiisa labaatan iyo sagaal may laba kun saddex iyo labaatan kii februari in ka badan qof oo muhaajiriin ayaa ku geeriyootay waxaana lasoo badbaadiyey qof xeebaha qoleriya ee koonfurta dalka talyaaniga haddii aynu fiirino kii february laba tareen ayaa isugu dhacday magaalada laarisa ee waqooyiga wadankaasi iyo gariiga qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay kuwo kalan dhaawac ayaa ka soo gaaray haddii aynu fiirino bisha kale ee xigta ee maarsana lixdii maars lix iyo toban qof ugu yaraan ayaa geeriyootay kuwo kala dhaawac ayaa kasoo gaaray laba weerar oo ismiidaamina ah oo ka dhacay deegaanka boland ee gobolka burshtaan ee wadanka bakistaana sideedii maars afar qof ayaa geeriyootay saddex iyo labaatankana dhaawac ayaa kasoo gaaray laba tareen oo isugu dhacay magaalada khayluub ee waqooyiga wadanka masar abriil haddii aynu fiirino waa labadii abriil doorashooyinkii baarlamaaniga ee finland ayaa dhacay shan iyo tobankii abriil waxaa qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada qaranka iyo sidoo kale ciidamada dacmi sariic la yidhaahdo kaa oo ku faafay deegaanada dalkaasi suudaan sagaaliyo tobankii bishii abriil in ka badan sagaashan qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay isboorasho ka dhacday dalka yeman gaar ahaan magaalada sanaca in ka badan saddeqboqollabaylabaatankan dhaawac ayaa ka soo gaaray afariylabaatankii abriil in ka badan siddeetan iyo sagaal qof ayaa ku geeriyootay in ka badan labo boqol oo kalena waxa ay noqdeen tiro la waayey kadib markii koox diimeyd oo iyagu dhiganayay xaflad jamaaci ah oo ka dhacaysay magaalada malindi ee waddankaasi kenya bisha may haddii aynu fiirina labada bisha may ee sanadkan fadar cadnaan oo isagu ku jiray xabsiga israa'il ayaa waxa uu ka soomay ieeanyotodoba maalmood cuntada kaas oo markii dambe u geeriyooday saddexdii bishii meeye diyuurad aan duuliyo lahayn oo kuwa ismiidaaminta ayaa lagu weeraray aqalka kaarmaliinka ah ee dalkaasi ruushka ruushkana waxa uu ku eedeeyey dowladda yukrain in weerarkaasi ay ka dambaysay haddii aynu fiirino lixdii meeye ugu yaraan siddeetan iyo afar qof ayaa ku toban kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dabeelaha mooka oo ku dhuftay mayanmar iyo bangaladesh kuwaasi oo sababay khasaaraha hal dhibic todoba milyan oo dolar toddobaiyo tobankii may madaxweynaha waddankaasi egwador gualimlazo ayaa waxa uu kala diray baarlamaankii kadib markii ay diyaarinayeen mooshin ay isaga xilka ay uga qaadi rabeen labaatan iyo toddobadii bishii may ee sanadka sanadkan madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayib ordogan ayaa ku guulisay doorashadii wadankaasi ka dhacay codad waxa uu helay konton iyo laba dhibic lix iyo toban boqolkiiba isku celinta wareegii labaad ee doorashada madaxtinimo ee wadankaasi turkiga oo ay ka qayb qaateen siddeetan iyo saddex dhibic siddeed siddeed boqolkiiba dadka u dhashay wadankaasi turkiga bisha juun haddii aynu fiirino saddexdii bisha juun askari masaare ayaa lagu dilay saddex kaloo askari oo israa'iilaana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii la tilmaamay rasaas in ay ku dhex martay soodinta labada dhinac ay wadaagaan haddii aynu fiirino afar iyo tobankii bishii juun siddeetan iyo labo qof oo muhaajiriin ayaa ku geeriyootay boqol iyo afar kalena waa lagu waayey kadib markii doonidii ay saarnaayeen ay ku qalimatay xeebaha beluusa ee waddankaasi gariiga dhegeystayaal halkaasi ayaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyey qaybtii hore ee dhacdooyinkii dunida ka dhacay oo aan idin soo jeedinayay nabadgelyo waxaad maqlayseen barnaamij gaara ah oo aynu kusoo qaadanaynay dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhacay caalamka sanadkan sii dhamaanaya welina waxaad maqlaysaan barnaamijka kulanka k n n waad nagala socotaan saaxiibayaal ka feejignaw khiyaano iyo musuq maasuq

weliya barnaamijka kulankaada socotaan keenan ad dhegeysanaysaan dhegeystayaal markaan haddii egnana ciidamada militariga israel ayaa cirka dhulka badda iyo meel welibaba waxay ka godoomiyeen kana weerarayaan khaza oo ku jirta xaalad aada u adag marka la eego iyadoo xubnaha ka arrimiya khazan ay sheegayaan inay sii kordhayso khasaaraha ka dharanaya duqeymaha militariga yuhuudda ee wadaan iyo sidoo kale toogashada tooska iyo raafka ay ka wadaan xaafadaha dadka royadku degan yihiin taana waxaay keentaa laleeyahay duqeymaha shacabkuna ay ku qasabtay falastiiniyiinta ee aadka u liita in markaa iyagoo kumanaan kuna ay ka cararaan guryahooda baraka xooglan uu ka bilowday eh, qeybo ka mid ah ee eh, khaza dadka degan bartamaha khaza ayaa waxay markaa sheegeen inay aad iyo aada u dareemayeen arkayeenna eh, marka la eego taangiyada ciidamada yahuuda oo aada u duqeynaya xaafadaha dadka rayidka ay degan yihiin qaarkood waxa ay dul marayeen burburinayeenna markaasi goobo muhiima oo dad rayada leeyihiin oo guri ay ku jiraan iyadoo ay weerar ku qaadeen taangiyada ayna hareereeyeen xaafadaha ku yaala magaalooyinka khaza gaar ahaan mureji makhazi iyo nuseeraad oo iyana ah xerada qaxootiga dadka fariisiyiinta degan yihiin halkaasi oo dadka si qasaba ay yuhuudda ku qasbeen dadku inay ka barakacaan afyeen oo hadlay militariga maamulka yuhuudda lagu magacaabo daniel hagari ayaa waxa uu markaa sheegay in ay doonayaan in laga saaro eh, dadka ku sugan halkaa eh, loona wareejiyo eh, marka la eego dhanka kale ee khaza khan yunis ayaa kamid a ah halka uu sheegay inay doonayaan inay ka saaraan marka la eego dadka rayadka ee falastiiniyiinta ciidamada israael ayaa waxay xoog adeegsanayaan shacabka iyagoo haatan weeraro xoog la ka wadaa marka la eego qeybo badan oo kamid a ah waqooyiga khaza kumanaan kun oo ruux iyo boqolaal ayaa si khasaba eh, looga saaray guryahooda maana haystaan meel ay ku noolaadaan garanamayaan waxay wajahayaan xaalad aada u adag eh, ma jiro hooy ay markaa galaan cunto iyo cabid warkeedaba iska daa iyo daawo ay qaarkood waa dhaawac wadooyinka ayayna yaalaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay sheegtay in xaaladda khaso ka taagan tahay mid aada u adag marka la eego dadka rayidka ahna si khasaba loogu khasbayo eh, markaa in laga saaro deegaanada ay kaga sugnaayeen khan yunis iyo qeybo kale oo kamida ah, eh, marka la eego eh, ghaza hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay aada uga walacsan tahay xaaladda ka jirta ghaza gaar ahaan khan yunis oo ay kasoo cusboonaadeen ama ay kasoo cusboonaadeen wararka sheegaya si khasab ay nugu barakaceen dadka rayidka ah waxaynu mar kale ku celinaynaa inay muhiim tahay in la ilaaliyo kaabaha caafimaadka ama kaabayaasha caafimaadka si taa loo helana ay muhiim tahay dhinacyadu inay mas-uuliyad saaraan shacabka horey waxa ay ula dhacayeen dhibaato kaga imaaneysa dhanka israel ee dhanka duqeymaha haatanna waxaa loogu daray dhibaato xoog leh oo ah barakicin khasab ah ayuu warbaahinta u sheegay riik bobercon oo ah agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan falastiin waxa ay khasbayaan dadka rayidka ah si ay uga tagaan guryahooda ama ay uga tagaan guryahooda tani ma aha mid sax ah kuma bannaana marka la eego qaanuunka caalamiga ah ee dhankaasi iyo marka ilaalinta xuquuqda caalamiga ah ee bini-aadamnimada ayay intaa e, ku dareen hay-adda caafimaadka adduunka dhinaca kalena ukraine waxa ay soo dhaweeyeen e, taageero military oo ay ku dhawaaqday xukuumadda washington in la siin doono e, ukraine sanadka bilaabanaya iyo kan ku xigaba waxaana markaa ku jira dhaqaalo toos oo la siin doono xukuumadda kiyef iyo sidoo kale hub eh, markaa casriya iyo agabyo military oo ay ballan qaaday xukuumadda washington inay siin doonto ukrain oo weli dagaal kula jirta ruushka waxaa lagu qiimeeyey eh, markaa xirmadan eh, dhaqaale iyo taageeradan military ee ruushama la siinayo ukrain uu siinayo mareykanku laba boqol iyo konton milyan oo dolarka mareykanka ah waxaana ku dhawaaqay aqalka cad ee mareykanka waxaa ku jira waxyaabaha la siin doono eh, markaasi eh, xukuumadda waddankaasi ukrain qalabka difaaca eh, cirka oo ay qeyb ka yihiin markaa aaladaha hubka casriga ah ee loo yaqaano himaris iyo sidoo kale m m iyo sidoo kale mm oo iyana kamid a ah hubka casriga ah ee altalariga la yiraahdo oo ay isticmaalaan eh, marka la eego eh, dalalka reer galbeedku mareykanka ayaana inta badan hubkan haystaa waxaanu qorsheynayaa in la siiyo eh, xukuumadda wadankaasi ukrain waxyaalaha kale la filaya waxaa ah in la siiyo waxyaabaha lagu burburiyo maraakiibta badda taagan gantaalada casriga ah kuwa oo la filaya iyana mareykanku inuu siiyo xukuumadda wadanka ukrain sidoo kale agabyo caafimaad iyo taageero caafimaad ayaa qeyb ka ah dhaqaalahan markaa ay ku deeqeen xukuumadda wadankaasi mareykanka ee la siinayo ee ukraine waxaynu aada ugu faraxsannahay dowladda mareykanka iyo shacabkeeduba sida ay noo garab taagan yihiin taageerada hagarla-aantana noola garab joogaan shacabka ukraine aada ay ugu riyaaqayaan hogaaminta wanaagsan ee joy biden ayuu bartiisa twitterka ku qoray wasiirka wasaaradda difaaca ee xukuumadda wadanka ukraine dhinaca kale madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa dhankiisa sheegay in yukrainiyiintu eh, ay weli u muuqdaan kuwa u baahan taageero dhaba si ay isku difaacaan mareykanku waxa ay u muuqdaan kuwa ka shaqeynaya in yukrain ay hesho wax ay isku difaacdo mareykanka waxa uu hoggaan hogaan dhaba isaga iyo saaxiibadiisa eh, dhanka siyaasadda ee kontonka dalgaaraya waxa ay markaa ka shaqeyn doonaan sidii ukrain loo siin lahaa taageero milatary oo dhaba si ay u hesho eh, markaa dhulkeedana dib ay ula wareegto sidoo kalena ay iska qaado waxa ugu yeeray duulaanka gardarada ah taa uu sheegay in ukrain ay u baahan tahay taageero dhaba si ay arrintaa u hesho mareykankana ay kaga mahad celinayaan taageerada ay siiyeen madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa horaan ku dhawaaqay in dhaqaale dheeraada ay siin doonaan xukuumadda ukrain horaanta sanadka cusub ee taageero milatary si ay dhankeeda isku difaacdo marka la eegana ay wax badan ka keenaan dagaalka kula jiraan ruushka dhinaca kalena liberia haddaan eegno ugu yaraan afartan ruux ayaa geeriyootay xubno kale dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu qarax ka dhacay waqooyiga wadankaasi liberia iyadoo sidoo kalena warbaahinta sida ay u xaqiijiyeen xubno ka tirsan xukuumadda liberia waxaa dhimashada ay timid kadib markii uu qarxay waxyaabaha markaa lagu keydiyo shidaalka keedka shidaalka ama haamaha ee ku yaala bartamaha waa waqooyiga wadankaasi liberia eh iyadoo sidoo kale lasoo wariyey in khasaaro intaa ka badan kara maadaama weli lagu jiro tirokoob sidoo kale aaminsan yahay in dadka dhaawacman ay qabaan dhaawacyo halisa ah ee dhankooda warbaahinta waxaa sidaa u sheegay madaxa caafimaadka ee wadankaasi liberia francis kate oo warbaahinta la wadaagay khasaaraha ka dhashay qaraxan ka dhacay qeybo kamid ah eh, wadankaasi liberia eh, dhanka kale haddii aynu eegnana dowladda wadanka hindiya waxaa laleeyahay waxay isticmaalaysaa marka la eego horumarka dhanka teknolojiyadda iyadoo adeegsanaysa oo ay dooneyso in eh, markaa ay ku dhibaateyso sida la aaminsan yahay saxafiyinka aragti duwan xukuumadda hay-adda amnesty international iyo wargeyska washington post ayaa qoray arinta waxa ay shaaca ka qaadeen in markaa wariyaal badan oo ka howlgalaa gudaha hindiya ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka aaladaha internetka iyo sidoo kale dhanka teknolojiyadda maadaama ay sheegeen inay culeys kala kulmeen xukuumadda oo u muuqata mid kula jirta dagaal ee dhanka iyo teknolojiyadda ah taa ay sheegtay inay qalad ku tahay xoriyadda warbaahintu ay leeyihiin iyo sidoo kale xoriyataloqoolka si gudba hay-adda amnesty international waxaa shaaca ka qaaday in wariyaal badan oo ay ka mid yihiin sindat varajarvan oo hindi ah sidoo kalena ah eh, ninka aasaasay warbaahin aada markaa looga yaqaano wadanka hindiya eh, uu wajahayo eh, marka la eego arrimo ku aadan dhibaatooyin kaga imaanaya xukuumadda wadankaasi hindiya oo dagaal kula jirta wariyaasha qaar ee iyagu waxbaara la aaminsan yahan inay soo bandhigaan warbixinada musuq maasuqa la xiriira weli barnamij kulkaa degeysanaysaan kanina wadnagar socotaan saxib yaal wrawrawraa ma dhegaysta radio kulmiye haa waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa faydiyo sanqaaroonkaasoo indhaadeeraaleilka haweg daaruurke redkaaga dobolka mawluhu ku daahiyo duushamuude marmar dib uga faydiyo sanqaaruurka soo tegey indhaceeraale madaxiisuudka intaad luquntaa dadabka ballaygu dhidaya oo layga daraya indhaadheeraale madaxisoodka markaad luqunta dadabta dhulba laygu didaya oo layga daraya indhaad deraade mar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagumedtaaley dadatee todobako ugan loogu daray indhadeeraare dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu medtaaley dadadii todobadugan loogu daraye indhajeeraale bixida xataa dayru waqadaadkiyo sunnayaasha duuna xaman doombeerlay madaxisoodka markaad luqunta dadabka kolba layboodedayaa oo layga daraya indhaad deeraale madaxiisoodka markaad luquntaa qadafta kulba laygoo didaya oo layga daraya indhaas eraade dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagumeedtaane dadatiitu tubatuban lagu daray indhaas dheeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay rahab lagu medtaalay dada keento bugan loogu daray indhaas degaanida tallaabada miisaanka lagu daray laafyaala daawadu dadku waxay dhahdaan may saarin damacdi degaanida tallaabada miisaanka lagu daray laafyaala daawado dadku waxay dhahdaan may saarin ciid kaaslaamode madaxaysoodka markaad luquntaa dadabka kulba laygoodeedaya oo layga daraya indhaad deeraade madaxiisoodka markaad luquntaa dadabka kulba laygoodedayaa oo layga daraya indhaad dheeraale ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu midtaalay dadatiito tobatugan tugan loogu daray indhadeeraale dumar ugu filroonay dayaxsan tobanay dahab lagu midheystii indhadeeraley ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynayaa fanaanka xuseen yuusuf tarabi waxay ahayd dhextaalka barnaamij kulanka ena warbixino kale hees kale ayla socda balse markaan xusuurataan dhegstayaal xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen yaala diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaiyo tobanaad sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol lixdan iyo labaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo saddex cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii shacabka magaalada muqdisho ayaa ku waabariistay degenaansho la-aan kadib markii muqdisho xilligaasi ay ka baxday gacanta midowgii maxkamadaha islaamka oo muqdisho xukumayay muddo lix bilood ah maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xilligaasi sheegay in sikriye ismaaciil oo maalin ka hor isku soo dhiibay dowladda in shabaab uu ka goostay laba sano ka hor maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii xukuumaddii soomaaliya ee xilligaasi ayaa si rasmi ah ula wareegtay maamulka hawada soomaaliya kadib labaatan sano oo hawada soomaaliya laga maamulayay dalka kenya maanta oo kale sanadii kun sideed boqol sideed iyo labaatankii in ka badan soddon kun oo ruux ayaa ku geeriyootay dhulgariir xoogan oo xilligaasi ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka jabaan maanta oo kale sanadii kun sideed boqol lix iyo soddonkii dowladda isbein ayaa dal madax bannaan u aqoonsatay dalka mexico maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo dhulgariir iyo duufaan ku dhufatay magaalada meysina ee koonfurta dalka talyaaniga waxaa ku dhintay in ka badan siddeetan kun oo ruux maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afar soddonkii markii ugu horeysay waxaa wada ciyaaray ciyaar caalami ah oo ka tirsan tartanka kirikeedka haweenka wadamada ingiriiska iyo austreeliya ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska israa'il ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaana dib idin idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay faraax oo nala socodsiinaysay xubintii maantao kale waxaan dunida ka dhacay oo qayb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinaad kale barnamijka dionegrana hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan waxa uu amray militariga wadankaasi inay u diyaargaroobaan dagaal uu sheegay in markaa ay la geli karaan waxa uu ugu yeeray cadowga kuuriyada waqooyi oo ula jeedo mareykanka iyo xulafadiisa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan waxa uu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay inay diyaargaroobaan eh, xubnaha ka shaqeeya horumarinta eh, barnaamijka nucleyeerka oo xitaa uu tilmaamay inaysan ka baaqsan doonin inay isticmaalaan haddii ay dhacdo sida uu sheegay in lagu soo gardaroodo ama weerar uu kaga yimaado mareykanka iyo xulafadiisa isagoo ka hadlayay kulan ay yeesheen eh, xubnaha ugu sarsareeya xisbiga shaqaalaha ee talada wadankaasi haya kim janan waxauu shaaca ka qaaday inay muhiim tahay in ciidamada milatariga kuuriyada waqooyi ay diyaargaroobaan oo uu sheegay xitaa inay qeyb ka yihiin inay diyaariyaan eh, markaa madaxyada nucleer-ka iyo dhinacyada kala duwan ee eh, ciidanku inay mar waliba diyaar yihiin oo uu sheegay inay markaa diyaar u yihiin inay la dagaalamaan eh, dhinacyada uu ugu yeeray ee cadowga kuuriyada waqooyi oo uula jeedo mareykanka iyo xulafadiisa wakaaladda wararka ee ku hadasha afka kuuriyada waqooyi ee loo yaqaano korean central news agency k c n a loosoo gaabiyay magaceeda ayaa sidaa qortay kim sidoo kale waxa uu sheegay eh, warbaahinta iyo warbaahinta ama wakaalada wararka ee eh, wadankaasi kuuriyada waqooyi in xaaladda military ee eh, dalalka xulafada la mareykanku ay u muuqdaan kuwo marweliba isbedel ku imaanayo sidoo kalena uu sheegay in dhaqdhaqaaqyada military ee mareykanku ee gacanka kuuriya ay markan u muuqdaan kuwa ay soo tarayay taa uu sheegay inay marnabo aysan aqbali doonin ayna ka go-an tahay waxa ugu yeeray mareykanka iyo xulafadiisa inay markaa iska dhicin doonaan waxaa sidoo kale aysan qorin wakaaladda wararka ee kurida waqooyi xilliga sida rasmiga u bilaabanayaan isdiyaarinta ciidamada milatariga ee loogu baaqay inay u diyaar-garoobaan diyaargaroobaan waxa ugu yeeray dagaal ay la geli doonaan ee cadowga kuuriyada waqooyi dalalka kuuriyada koonfureed jabaan iyo mareykanka ayaa iyagu intaba waxa ay yihiin dalal xulafo ah waxa ayna ka mideysan yihiin kala aragduwanaanta iyo sidoo kale khilaafka ka dhexeeya kurida waqooyi iyagoo dhowr galay heshiisyo dhanka milatariga iyo iskaashiga oo ay sanadkan sii dhammaanaya galeen taa u muuqato mid ay aad kaga carootay xukuumadda pyongyong oo haatanba ay u muuqato mid doonaysa inay u diyaargarowdo in dagaal ay la gasho ee dalalkan horaantii bishan mareykanku waxa uu geeyey markaa dekad ku taala kuuriyada koofureed ee loo yaqaano buusan markaa maraakiibta iyo gujisada waaweyn ee xambaara hubka nukliyeerka taasi oo la aaminsan yahay inay u muuqato eh, mid mar weliba ee eh, keeni karta eh, dhinacyadan gacanka hadal inuu dhexmari doono ama uu dhexmari karo maadaama ay u muuqdaan dhaqdhaqaaqyadooda kuwo joogto ah xukuumadda washington ciidamo militaria ah, ayay sidoo kale u dirtay marka la eego oo kuwa badda ah wadamada kuuriyada koofureed magala madaxeeda saul iyo jabaan magala madaxeeda ee tokyo waxaana arintaa la aaminsan yahay inay keeni karto in mar waliba ay diyaar u yihiin dhinacyadu haddii ay timaado dhaqdhaqaaqyo milatari in hadal meesha imaan karo xukuumadda pyongyon iyana dhankeeda waxay sii waday tijaabada hubka casriga ah ee qaarkood ay ku jiraan nuuca loo yaqaano advanced intercontinental plastic masaris i c b m oo ah hubka qaaradaha ama gantaalada qaaradaha iskaga gudba kuwaasi oo la aaminsan yahay laftirkoodu inay aada u khatar badan yihiin ee dhaqdhaqaaqyadana ay keeneen mareykanku laftirkiisa in uu markaa geeyo gacanka kuuriya iyo dalalka xulafada uu leeyahay ee jabaan iyo sidoo kale kuuriyada koonfureedba maraakiibta xambaara hubka nucleerka iyo gujisada wax burburiya ee milatariga markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay baarlamaaney eh. nabsi iyo xaqsoo dahaybaa xaami joogsaday eh. dadkaygii xanuunsaday hadday xiisad kiciyeene xaynxayn eh. wixii uu shabaab xir iyo shiikh toogtay gaadmiyo wixii uu xadgudub xun noo geystay mar haddii xumaantuuna baday laga xasuus qaatay oo dadkii xanaaqgalay haddeer waa xamdiyeyaaye ciyaar xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu xantaba goordhow bay soo xirxirayaane qof kastoo xiriir la leh ayaa dan u xawaarayne xaafaduguma dhuudhuuman karo xamar shabaabkiiye isxaluuladkii hore haddeer xaalad laga qaadiye kii soo codadaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada eh. mid taageerayay soo xireen shalay eh. amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaa war gorgorow waa runtaaho eh. dad xisaabta mayaanahoon xumaha moogayne wartaasi waa haq in laga xisaabtamo waa haq war waxaa kaloo la yidhi xag jidhkiiyo wallee xulufadii xididka loo sii hayaay waar walla weynay maymaka unbaa toosteen wargabaga waa iga qof kastoo xagjira iyo haddaan xaraka dhuudhuuman xulufaa u shaydaan haddaan aan ku adkaanin heer xamar baraarugay hadduu soo xixiri waayo qof kastoo xumaan wada haddaan shacab ku soo xoomin qof shabaab xayisiinayiyo kii uu qaba xiiso labaduba haddaan waa xagjiri xididka loo siibin dadweynaha xanaaqsani haddii uu xabsiga geynin xogta iyo warkoodaba haddaan niisa xaalaynin xaraf uu daraad qoray haddaan xeerka lagu saarin amni lagu xasila iyo haddaan nabaddu xoogaysan dhallinyaradu xeebaha hadday wada xaraabaysan xilli dhexe habeenkii haddaan suuqu noqon xaami meeris uu sugaalxulay ayaan kuugu soo xiriye allayle xalaaliguma dhalin laba xaniyoodleh miya hoogma toobama hadii tiraantilamaa eh. haddii hawaaralenkagadna eh. haan hanti walba taraasa war kalemaanay warba ma haystaane qawaariijtii waxaa la yidhi macirka looga soo dhacay naw oo miyayse soo dhiibeen haye lanki mar hor hadiriya nagsaday ayahee duurka waa ku jiri weyne xabada hanala ka joojiye waa naga caddahee may dhaheen war weligiin kalemaanay warka waa dabjisaan sidaad waalan tihiine eh. gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye waxaa lagu qabtay saddex caasi oo ay ka buuxaan qalabka elektroni elektroniga oo qaraxyada lagu sameeyo iyo sideed qof oo wadatay oo mid ka miduhu ah ajanabi ahay oo lagu sheegay weliba jinsigiisa inuu ahay ugaandhays hadda ciidamada nabadsugidda xogtooda ka warhayay ayaa gacanta ku soo dhigay war kalmanay khawaariijta nisa ay qabato waa tiro badan yihiin saddex nin oo shabaab hadda kahor ku biiri oo shaashadaha ka soo muuqday ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho iyagoo iska dhex socda kadibna muuqaala laga duubay waxayna dhaheen annaga waana la qalday haddana dawladdeena gacanta ugu jirnaa waxaana ili yaabadnaa hadalkooda mid ka mid a ah muddadii shabaabka ay la joogeen ka sheekeeyey wuxuu yidhi ayagoo baabuur nuu waday diyaaradna soo dulmartay hal maraan waxaan aragnay annagoo gaariga kalgaan saaran kuwiina wadayna ay jaqaha ku ordeen hayehe ilaahw geed iga dhig ka dhacday adigu aqlaad leedahay carar maxaa dhaamaysn laymaari jarne waaryaareen maxaa ula yaabiseen soo lama odhan naftoorad bay kugu aamintaa <laughs> war kalamaanay dharbaxyaday shabaab kala kulmeen ciidamada dhaarsan iyo shacabka dhiirana u qaba ciilka tira dhaafay ayumbaa dhibaatada badiya dhaawa cararka wakaa adawii jabe maxaa la jeclaa jabka iyo dheegijari war kalamaanay madaxweyne xasan shiikhoo barnaamij su'aala weydiina uga jawaabaya bulshada wuxuu yidhi magaalada muqdisho amnigeeda meeshaan ka soo bilownay bulshadu waa og hadda meesha xaaladeedu maraysana waa og tahay dhowaanna waxaan rajaynaynaa wadooyinka muhiimkaa ah, dhagxaanta ku gudban inaan ka qaadno war madaxweynuhu waxaa kaluu yidhi qaraxyadii dhowaanaha lala beegsanayay shirkadda isgaarsiinta hormuud dadaa loo soo qaqabtay kuwo kalena waa lagu daba jiraa kooxaha argixisadaana waa og nolosha bini'aadamka ayay lidi ku yihiin sababtoo ah waa ogtihiin dowlad iyo shacabkay noqotoba inaysan cid ay dhaafayaan aysan jirin wargorgoro warka madaxweynaha adigaan fahmina wuxuu yidhi waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey burburkii kadib ee ciidamo soomaaliyeed ilaaliyaan kuna kalsoon ma madaxweyne xasanaa bilaabay waa markii ugu horraysay waraad naftigaa dalawa wayinton mooshiida madawiina weli kala eray howlgalladii sidiyo waan socdan dhulbadagna walgobadiya eri saalaha niifoole mbiryaha niifoole furuntaan nagadaana eri sanadka socdo labaataniyo afartaana kiimayba nagadu doone oo lakashalba hadoona hayaay allahayow nin daacada allahayow dhowownin daalina deeqdaada ha u simin aryaadhaha khawaarij hal jabadi hal jiisay halla qabtaa laga dhigay samigay cabdullana wuxuu yidhi how dhawaaca weesdha meestiiran dhaqanyaadiinna waa dhunsheen dhawaaca weesdha meestiiran dhaqanyaadiinna waa dhunsheen warkalamaane waxaa la yidhi dhacdooyinkii baqoolay tagtadu dhaaxa warisaaye dhibkii biday dadkiisana sana dheef midkii taraye dhowaan madaxdii qaadoo xilkiyo talada loo dhiibay dhaqsay ugu bareereen colkii dhugatada ahaaye dhulka iyo cirkii bay hub culus uga dharbaaxeene dharkeen bay ugu gasheen dhuxulihiisiiye dhaartay mareen ummadda waa uga dhabeeyeene tabinnaday dhigeen iyo siday ugu dhaceen kooxdu iyo dhabarjabkii gaaray baa soo dhowayn mudane dhooldhoolin taariikh goyse iyo jeer in lagu dhaato guushay dhur sugayeen dadkuna dhalatay weeyaane dhulka intay ku nooshahay bulshadu oy ku dhaqanay dhiganayso dhallintiiyo ardada buugga waa loogu dhigayaae dhab weeyaan inay taa wax badan kala dhaxlaysaae dhankii baadda xoolihii shuftada loola dheelmanayay dhaca lacagihii kooxda tani waaye dhuranaysay dhagxaan bay ku awdeen durbaba dhuumihii sidaye hadduunbay la dhuubteen macluul dhabarraweyntiiye dhowrkii gu oo tegeyba waa dhaashanahayeene dhirida hoggaankay ku timid dhaxanta haysaaye dhimashada hadiidina rag waa dhabaradaygaay axmedheer walii kaa leeray dhudhun la maala waa kan hallin shaqaysaa waatan dhaxal la reebaa waa kan madeeyo waxaa kaloo la yiri dhallin yahay niman dhididine ma dhergaaye dhaqaaqa oo muruqa dhuuxa war kalmane adduunyo warka ma haysiin magaalada gaalkacyo ee dhanka puntland wiil iyo aabbiisoo dambi lagu eedeeyey oo maxkamadda waaran u jartay ayay ciidamada booliiska isku dayeen inay soo qabtaan kadibna dagaal ay la galeen ciidamadii booliiska laba sargaal oo ciidanka watayna waa ay dileen ugu dambayntiina waa baxsadeen waana lagu daba jiraa la yidhi war dukaankii faac iskareebo gaalkaayikayaali wal hirima in la hayteen walkaedeegido hayba war kalemaaray markaasoo kale bashiirdheere wuxuu dhihi jiray buntland ayadaa arrimaheeda xallisanaysee ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay horta bashiirdheere arooskii kama bixin miyaa weli waar ma isagaa toddobabaxayba war kalemaanay war ma haytana wadahadalyadii soomaaliya iyo somalilan iyo reed anfurmayanga leeri waar madayow biicab war waaqlow ina labto madawiinaga soomaaliya oonay madawiinaga soomalilan yaa jabuutiga kulumaayaanaleei war madayow maxaad ula yaaban tahay wadahadal waa lagu heshiiyaa alla ilaah waxaan maqli jira aan heshiinno aan ishananno ila hadal adigaan kuwan weyne ila hadal adigaan kuwan weyne xubintii kalamana ayd maqlayseen guud ahaana waa inagta dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ood kala socoteen k n n gabagabada barnaamijka waxaan idinkaga tegayaa hees ay ku luqayso fanaanada faaduman qaasim hilowle heystii xabiibi intaan barnaamijka lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo ودي تعال